والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaanan xadiidka aanan bilaabin xadiid hore oo laga yaabo laba cashar ay kaga yar horeeyey raqamyadeedna way si yar weydaartayn aniga boqoliyo sagaaliyo konton baa i qoran waayo barhkood baa mukararka aan tirin ahayn oo xadiidkii muqiirat bnu shucba uu lahaa diftu maca rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam daata laylatin fa utiya bijanbin mashwiyin waa intaan aan ku jirna uun idamka rasuulkii adigu halkii galeematii dheera boqoliyo sagaaliyo konton baa aniga ii qoran xadiidkaas uu uu markaas muqiirat ibnu shucbe rasuulka ilaahay dhinaca lasoo dee xaniidiyeyna loo keenay uu lahaana uu googoynayay markii dambena shaariibtiisaa dheeraatay oo bal matalan damayrtiiban in yar an yar eegayna haddaad la soo wada baxdeen bal idhibi kan adiga raqamkaaga mayeyn adigu raqamyada warna waan ogahay kaygu raqamkiisa iyo bal kan kale raqamkiisaan eegi faakana minhu barhkood waa boqol iyo toddobiyo lixdan mid ahaan aan hayo kaygu boqol iyo toddobiyo lixdan baan idhi Eh, laakiin kale xadiidku dee waa baabkan aan ku jirnay dheera un ahaa oo lahaa bilaal baa u yimi isagoo salaadii ogeysiinaya bal waxaan uga jeedaa kolley waa xadiidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh de waxaa laga yaabaa koley haddii xataa meelo qaarkood si aan kuba laqbaya ama waxyaalihii aan kuba fasiro kutubta qaarkood ku qorna lagaba roonaadoon arkay mutuuntiina koley in laisku baraarujiya roon waayo waqti dambuna lasii sugaa way yar dheeraan kartaa habeenka hore waxaan xadiidka kusoo de aan soo sharaxnay wuxuuhi diktu maca rasuulilaahi sal allahu cala waslm waa cibaarada inoo taala rasuulka ilaahay maciisa ayaan martiyey markaa waxaan idhi nin kaley martiyeen rasuulkana way wada socdeen waana san ibnu xajarulhaytami iyo xadiiska ay ku sharxeenna waxa kaloo dhanna uu diido koleyna eh, isaga sharxiisa iyo sidii kuma sugnayd alkaa baajuurna cibaaradiisa weeye waxaana kolley keentay in cibaaradan ah maca rasuulilahi anigoo rasuulka ilaahay maciisa ah ayaan martinay oo markaa dee waa shaksi kale wada martiyeen waana san kuma soo qabeeye iyadoo aimada ama culimada waaweynee kitaabka sharaxday cibaaradoodii ay tahay eh, laakiin bal xadiidka dadkii wariye waxaa kala mid ahaa imaam axmed oo kale musnadkiisaoo laba meelood iyo musnadka muqiire kuba soo celiya cibaaradiisna waxayd halkaa maca bedelkeeda diftu birasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan martiyey bal markaa waxaan leenahay macadu waxa weeya walowsan ay tirmidi dhacday kol haddii xadiidka riwaayaadkiisii iyo duruqdiisii kalena ay taasi inooguba sugnayd a'immada qaarkoodna ay imaka raajax yeeleen inay dee isagii rasuulka ilaahayba wada marti ahaayeen walow xadiidka bilaal kan u yimiyoon habeenkaa waa de malaa meel ku dhow bay joogeen markaas masaa wadaajii kuba dhow aan markaa idhi sidee taa loo yar in markaa laysu waafajiyo bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay buu martiyey rasuulkaana ahaa mudiifkii isaguna dayf buu ahaa meel kalena maahina gurigii rasuulka ahayd kalena xadiidka way dhacdo wa kaana shaaribuhu qad wafa waxaan idhi kollay damaa'irku ixtimaalaad baa kuma sugane laakiin dariiq baad maray dariiqad maray waxay ahaydba iyadoo ama laba ixtimaal baa jiray in shaaribkan dheeraaday bilaal shaaribtiisii u yahay wa kaana shaaribuhu qad wafa sidee hadalku siduu u socday muqiira ka waramaya in siyaaqna hadalku u lahaay uu isu wada waafaqo laakiin musadka imaam axmed sidaa ku sugan waxa weeye qaala oo muqiira ah wa kaana shaaribi qad wafaa marka tan waxaan ku xambaaraynaa uun iltifaat waxay odhanayeen culimmadu oo dee daahirku wuxuu ahaa muqtada daahir inuu yidhaha wa shaaribi <laughs> laakiin waa isagoo ruux kalaba iska dhigo halkii uu mutakalimka isticmaalay baa qaybo isticmaal waana luqada carbeed wax macruuf ku ah <coughs> laakiin waxaa leeyahay muslimka imaam axmed baa riwaayada waxa kuba sugan markii aanuba laabnay wa kaana shaaribii qad wafaa markaa kan shaaribtiisu dheeraatay maaha bilaal ee mugiiro weeye rasuulkaana markaa isagoo martina uu ahaa martigeliyey una bal khadmaynaya dee tawaaduciisi iyo dee ruuxa mudiifkaa kolleysay arrintu ay tahay in inuu beedkiisa karaameeyo isagaa uga gogoynaya sida aan soo aragnay hilibkii ayuu ku yidhi aqusuhu laka calaa siwaaq amase qusahu calaa siwaaq oo wuxuu la hadlayaana muqiira bal inta doonayaan isku yar baraarujinay intaas bay ahayd sababta xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa kuwa inoo fasiraya weeye aimadii kitaabka sharaxday barhkood taa ha kaba baydhin oo luqa ahaan ha u yar fogaysteen laakiin matnigii xadiidka ayay saas iyo riwaayaadku inooguma sugan yihiin bal laba meelood abu axmedna waa saa dhacday bal markaa waxaan leenahay intii aan imaka dee waxaan leeyahay shaaribtan iyo ruuxan iyo balmuro xadiidka sawaabku taas buu noqonayaa walow ibnu xajar haytami baan ujeedaa maha xaafide uu fogaysanaya umuurahaas xdثna محمود بن غيلان قال xdثna بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنها قالت xadiidka intaynaan gaadhin waana xadiidka saxiixa muslim inoogaba sugan xadiidkan inoo soo socda oo saxiixana inooguba sugan maxamed ibnu kaylaan iyada hadalkiisu waa inoogu badan yahayba waana ninka aan sheegnay ragga shanninoo uu axaadiiooda aada u badsaday tirmidi inuu ka mid yahay marka la eego jaamica halkana waa ku badan yahay ama bishr ibnu sariya caawa ay noogu horeyso waa nin isaguna atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mid ah oo siqo ahaa waaqid ma ahaayo alafow habaabay odhan jireen fasaaxadiisii badnayd iyo taas oo kale sufyaankuna waa sufyaan ibnu sawri waxaa xadiidka inooguma sugan dalxat bnu yaxya iyo caaisha bintu dalxa dalxani waa dalxat bnu yaxya ibnu dalxata ibni cubaydillaahi oo saxaabigii jaliilka ee axad alcashar ee dalxat bnu cubaydillaah ayaa awow u ah bal maalan oo yaxyahani isaga dalxahan dhalay waa ina dalxat bni cubaydilaahi oo waxa weyaan saxaabigaas buu awlaadiisii kaba mid aha badnayd dalxuuna waa nin taabiciintii kaba mida ah. saxaabiga jaliilka axad alcasharana waa waa nin reer bani taym ah waxaa ku xigta caaisha bintu dalxa waa haweenay iqa ah oo kutubta lixda aba axaadiiseedu ay noogu sugan tahay iyaduna waa ina dalxat bintu cubaydilaahi saxaabigan jaliilka axad alcashara ayaa dhalay waa taabiciyan oo waxa weyaan kolley majmuuco awlaadiisa ka mid oo ah ruwaadiina way jiraan caaisha bintu dalxa waa caaisha bintu dalxata bni cubaydilaahi ataymiye oo axad alcashara ahaa haweenay bay ahayd kolley qarnigaas macruuf ahayd oo jamaalkeedii aada u faa'iqa ahaa macruufka kuba ahayd dhowr nina isagaba dambeeyeen bal dee meheradii lagu meheriyeyna xataa shucaradu waxay soo qaadeen ay ahayd oo dee qariibsiga ay qariibsadeen iyo xoolihii badnaa eh, ee dhowr nino isaga dambeeyey oo muscab ibnu markaas dee uu kaba midaha muscab ibnu zubayr iyo nin isaguna qoyskan abibakara waayo waxaa dhashay umu kulhum bintu abibakrin sidiiq baa dhashay iyada oo caaishada dhashay oo nin ay marti ahay markii hore u horeeyey iyo haddaba markii dambe nin kale oo cumar ibn adigu dhowr nin ba isagaba dhameeyo mid kastaaba lacag dee lacagtoodii marka la eega mala dee milyuun dirham ama boqol kunoo dinaariya oo wax aad u badnaa oo bacda shucaara ay shicirkoodii kuba soo dareen bal matalan hay dee meerkeedu noqday oo waana haweenay laakiin waa haweenaysa qaadkii ruwaadda kaba mid ah waxay ka warinaysaa caaisha uma oo habaryarteeda waa ta aan leenahay umu kulsuum binta abi bakrin ayaa dhashay caaisha bintu dalxa qaalad waxay tidhi caaisha um kaana nabiyu sal llahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yatiinii mid ii yimaada fayaquulu oo ujeedadu dee markaa uu salaadii subax tukado sida saxiixa muslim inoogu sugana halkaa uu ku tukaday wuu fadhihi jirayba ilaa ay si fiican ay u soo baxdo marka waa u imanayay guriga waa markaa uu ku soo noqdo fayaquulu wuxuu odhanayay cindaki agtaada ma ku sugan yahay oo ma haysta dee ma aqal hada wax la cuno oo wax cunto ah oo la cuno waqtigan dee ayaa markaas ma haystaayo agtaada ma ku sugan yahay ayuu odhanayay hadaa'una markan qaynta fadxina daalkuna waa kaa muhmalka ah waxa ay tahay maa yuukalu awala guud ahaan maanta gelinkeeda hore markaa xataa dee quraacdii baa soo geli ilaa gelinkaa hore wixii la cunoo dhan baa qada luqada carabeed laydhaah laakiin haddii qaynta inta la kasriyo daalkan muhmalada ah bedelkeeda daashii dhibicda lahayd lagaba dhigo ghidaaun la yidhaaho iyadu waxa iyadu macno ka shaamilsan bay noqonaysaayo maa yuukalu calaa wajhi taqadi adigu taqadi uun in lagu intifaaco adigu ama la cuno wixii wajgeed looba cuno qadad ama subax ha noqoto oo qadadii qaad aan nidhi ama xataa cashadii iyo iyada khidaaun way noqon waa kullu maa yuftadaa bihi buu noqon iyada haddii la idhaaho labadoodiiba uu shaminaya waxana waa subax bay ahayd waa gelin hore rasuulka ilaahi baa guriga u imanayay isagoo waxba cunin si usoo toostay markaasuu odhanaya wax cunto ah guriga ma ku sugan yihiin faaquulu waxaan odhanaya la waa gurigii rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh ayaa wuxuu dhadhamiyo isagoo dee si uu kusoo toostay ayaan lagaba helayn xataa jabkimisa oo dee engegayba haba noqdo markaasaan odhanaya maya waxba ma hayo fa wuxuu odhanaya rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh inii saaimun kol haddii xaaladu taa tahay haddaba ama weynay wax uu si u soo toosay dhadhamiyey biyo uu cabayna may jirin markaa waaban soomaya soombu markaa doonaya iyadoo hadda waa gelin horeba ay tahay qaalat caaisha waxay tidhi fa yowman maalin buu ii yimi rasuulkii ilaahay faqultu waxaan idhi waxaa la arkaa dee inaan waxbana guriga ku ogeyn oo soonbu iska sii niyeeyey maalintaas faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahow adaeg muu odhan wax la cunaa agtaada ma ku sugan yihiin oo tan soon buu iska niyeeyey subaxna weya ama gelin hore uu yimi markaasaa waxaan idhi innahu shaniya uhdiyat lanaa waxaa nalaynoo soo hadiyeeyey innaga hadiyatun hadiyo hadiyaa laynoo soo hadiyeeyey qaale wuxuu ihi walaahi hadiyadaasi maxay tahay qultu waxaan idhi xaysun waa xays xays baa laynoo soo hadiyeeyey xayskuna koley waa marka la eego mala xalawyaadkoodi iyo waxyaalaha noocaa looga cuni jiray noocyadii uguba mudnaa weeyaanoo waa timir iyo subag iyo aqad oo canaha aynu soo marnay dee laba fadhiisiiyey oo laysku futeeyey taas baa xayd la odhanayay kalkol halkii aqadkana waxa gelaya sawiiqee aynu xalay soo maray bal xadiidkii xalay aynu soo maray ee uu bal matalan saxaabigii uu lahaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh safiya wuxuu weliimadii kaba dhigay dee waxa weyaan sawiiq iyo tamir saxiixa markuu xadiidkaasi ku sugayo xadiid anasa kan maaha tirmidi waa ibni maalik isagoo xadiidkii oo saxiixa inooguba sugan waxaa kuba sugnaa halkaa xayso ujeedadu sawiiqa iyo timirtaa kolley malaa samnina waa dheeraa oo waa taas baa lagaba dhigay haddaba markaa waxa ay tahay waa timirta iyo samni ama subagba iyo iyadoo sawiiq fiqa waa budada dee markaa qanadida iyo ama heedda wuxooda la sarooray waa budadiisaasee la tumay ama waxaaba weeye bedelkeed caqad oo caanaha dee adigu ay fadhiisiyeenba oo laysku futeeyey kaas baa xays la odhanayay waana nooc dee agtooda kollay dhibyaraadna laguma helahayn agtoodana mufadal ku ahaa nin reer malaa dee mooye inuu inaanlayaal ku ah iyo dee waa si unbaa ula deganaayo ka cabanaya ayaa muxuu yidhi waidaa takuunu kariihatun udcaa lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu maalinta kariihu waa dagaal iyo dhibaata ay jirto anaa la yeedhaa maalinta xays la samaysanayana jundub baa loo yeedhaa wax ninkanuu sheegayaa waidaa takuunu kariihatun udcaa lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu hada wajadi saqaru bicaynihi lacamali in kaana daaka walawman yatuuhi cajabun latilka qadiyatun waiqaamatii fiikum calaa tilka alqadiyati acjabu adigu maalinta horaan uga jeedaaye maalinta xays la samaysanayo maalinta waa layska kadeynaya layma yeedhayo maalinta shida ay joogtaiyo kariihana ninkaa kale looma yeedhaye dee waaba adiga ninka loo yeedhaayo lagu baxsanayaayo markaasula taas idinkulama deganaanayo bal haddaba xaysku kaas buu ahaa ulta xaysku qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu idhi ama aadaadku istiftaax weeye miimtuna ma sheegno markaas waa sida alaay oo kale waa istiftaaxun inii anugu asbaxtu waan waa beriistay saa'iman xaalan ahay oo soom baan yeeyey qaalat waxay tidhi uma akala dee soomku soom sunno uu ahaaye waa cunay rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh bal xadiid kale fawaaid kala duwan baa inooguba sugan yar aan ku yar joogsanayno kooban mid weeyaane dee idaamkii iyo rasuulkii ilaahay akligii iyo cuntadoodii baan kuba jirna xaydkuna cuntooyinkooda bal mufadalka ayuu kaba mid ahaa rasuulka ilaahayna waa cunay salawaatullaahi wasalaamu caleyh bal xadiidkaa saxiixa ku suganna waliimadii safiyaba inuu xaydka ahaa ayaaba xadiidkaa saxiixa inooguba sugan walow xalay aynu dee sawiq iyo timirun aan kuba soo aragnay <clears throat> dee waxaa ka maqan iyaga isku darkoodii iyo dee sandigii unbaa kaba maqan saxiixana intaasi nooguma suganto waa faa-iidaaan kitaabka taasi noogu sugnayn taasi iyadu waa mida waa maqsuudkii baabka arrinta iyadana inooguma sugan waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo soom ku talagelin soom ku talagelin ayuu markii dee gurigii uu markaa kuba afuro ama wuxuu dhadhamiyaba aanu gurigii kuba sugnayn ayuu soom iskaba niyeynaya kollay maalin qaadaa markay tahayna waa gelin horay ahaydba taasna waxay inoo faa'iideynaysaa soomkuna soom sunno uu ahaaye soomka sunno ah ruuxu haddii isagoon kuba talagelin habeenkii gelinkii hore bal haddaad xadiidka aimada qaarkood siay ku qaydaan eegno waa sida shaaficiyada madhabtoodu tahay ama dee aynaan taasba qaydinbe laakiin isagoon markii hore soom ku talagelin laakiin dee intii waagu baryay wax muftiro soom markaa jabin la cunin hadduu markaa hore soo cabaan ma soo cuno niyo damboo soom uma habsana ee si uu kusoo toosayna uu yahay inuu iska niyoon karo soomkii soomkiina u noqonayo niyadaasna macaa intii hore ay gaadhayso taas baa xadiidka inooguma sugan marka taasna waxa adigu ay tahay xadiidkii ahaa dee man lam yubayit siyaama falaa siyaama lah ama man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu wuxuu ku koobnaanayaa soomka faradka ah oo isaga niyadu waa inay fajriga ka horeyso talagal iyo uu jiro iyo uu sii usii qasay ruuxu laakiin soomka sunnaa ajrigu ruuxu xubno si uu badsado salaada sunna aba ruux markaa uu safarkayay raaxiladiisa korkeediiyo isagoon qibladiiba ka jeeda laynoogu rugseeyey si ajrigaba u inooguma bato ayay tana tahay rugsadaas oo ah uu ruuxu maalintiibuu niyoon karaa kol haddaanu intii hore wax muftira cunin taasiyada waa midoo masale inoogu sugan weeye masalada labaad ee kale xadiidka inooguba sugan oo taasun kuba tacalluqsan rasuulka ilaahay isagoo soom ku talagalay ayuu haddana soomkii jebiyey iyada soonku hadduu farad yahay dee ruuxu inuu jebiyo dee wax daruuro oo keenay uu mooyaane taasi ma bannaanaanayso walaa tubdilu acmaalakum in waxa weeye waaba dee faradbu ku jira laakiin soomkii sunno aha maxaa xadiidkana inooguba sugan ee ruuxuu kuba talagalay haddii dee haddana ay wuxuun kuba yimaadaan ama ay laba noqoto way u banaantay inuu waxa weeye iska dee jebiyo iska afuro walow ay fiicantahay soomkiisa inuu taam yeesho laakiin tanna way u banaan tahayba rasuulka ilaahay baa tan yidhi sameeyey bal xadiidna wuxuu kuba yimi asaa'imu lmutadawicu amiiru nafsi ninka saa'i sooman ee sunno sooma ballanay isagaa naftiisa amiirkeeda ahoo inshaa sam inshaa aftar hadduu doonana waa soomaya hadduu doonaa furaya kollayna culimmada dee taa qowlkoodu yahay baa qowlkoodu maanta halkan daliil ahaan u raajaxa yahay aimada qaarkood eele iyagu sunnana lama jabin karo iyagoo walaa tubdiluu acmaalakum u daliishaday amale hadhow qadaa waajibaya kollay midna dee adiladani ma saacidayso walow ay tahay in la markaa dhowro oo xadiis baa wuxuu ku yimi iyadoo muddad loo yeedhay oo rasuulka ilaahay kaba mid ahaa dadkii loo yeedhay nin ka mid ahaana inuu soomanaa yii waan soomanoo rasuulka ila yii walaabkiin isku tiin kalifay adigana waa soomana adee iska cuno maalin kale meesheedii soom taasna waa nadbi ahaan waxba dee soomku hadduu sunno ahaa qadaheeduna sunno uunbuu noqon ama hadduu dee way fiican tahaybe laakiin wax laazima maaho dee iyaduna waajib ma aha xadiisna saaa kuma yimaadeen bal kolay umuuraha xadiidka inooguba sugan dee hadiyada aqbalkeedii waa kan rasuulka ilaah inuu hadiyada cunu jiro sadaqada cunu jirin kitaabka intiisii horeba aan kuba soo maray xayskoo imika halkan inooguba sugan bal umuurahaasi waa fawaa'ida xadiidka inooguba sugan xadiidkan xdثna cبdاللh بن cبدالرحمن qال xdثna cمر بن xفs بن غyاث qال xdثna أbي عن محمد بن أbي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أbي أمyة الأعور عن يوسف بن cبداللh بن سلام qال أنه qاal kley mararka hore kole markan xagga daba gaadhaba casharka si u socdo waan iskaga koobi cabdاللh بن cبدالرحمن waa sheekha tirmidi waa nin inagu badane waa imaamkan shahirkee daarimi la imaam weeye nin kale maaha kolay cumar ibni xabsi iyo aabihiina waa dadkii siqaat ruwaad xabs ibnu qiyaad qaadiga shahirkee faqiiha ah ee muxadidkaana hore ayaynu uga soo marneen caaw ah, waxaa adigu cusubun moxamed ibni abi yaxya alaslamiyi iyadu oo dee bal maalan kolay nin isagu dee marka la eego dee siqada aan odhanayno laakiin ninkan yaziid ibni abi umayat alacwar ayaa nin majhuulo ah oo dee la aqoono dee isaga unbaaba kaba warinaya kolay waana bal maalan marka la eego xadiidkan sanadkiisa waxa kuba sugan waa yaziid ibn abi umayat alacwar oo waa nin maxamed unbaaba kaba warinaya cid inoo tawfiiqisay ma jirto waa nin ay jahala ku sugantay ama majhuula bal markaas xadiidka sanadkiisa kalaamka kuba sugnaanaya ama dacfiga kuba sugnaanaya kaa weeye yuusuf ibn cabdillahi bn salaamna saxaabiga jaliilka cabdillahi bn salaam ee dee waxa weeyaan saxaabigii caalimkii xataa dee markaas isagu kitaabkii horena yaqaanay ee israa'iiliga ahaaba ayaa dhalay waana saxaabi yar oo waqtigii rasuulka dhashay oo sidaasaa barhkoodba sida ninkan cijri imaamka la yidhaaha uu isaga uga dhigayba siqaadka taabiciin ugu soo dareen laakiin ru'ya way u sugantahay ama suxba way u sugantahay imankana xadiidkan aragti baa inooguma sugan qaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu caleyh wasalam wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo akhada qaaday kisratan waa in goboda ama qidco min khubsi shaciiri heedda khubsigaa laga sameeyo ee laga dubo kaba mid ah oo dee ee gegnaynba ayuu qaaday rasuulkii ilaahay fa wadaca wuxuu duldhigay calayha korkeeda tamratan xabad timira ayuu duldhigay wa qaala wuxuu yidhi haadihi waa tamartan ama xabadan timirtiihi idaamu haadihi tan idaamkeed weeye oo idabkuna waa waxaan waxyaalaha khubsiga iyo deba matalan taas lagu darsadaan ile lagu qoysto ama lagu cuno uunsi bal matalan ruuxii ay ugu sahlanaato cunitaankeedii waxaan engegan haddaba dee idaabkii macruufka ahaa zaydkii iyo samnigii iyo labinkii iyo ama malabkii iyo waxyaalahaas waa idaamyo ayay ahaayeen khalna waa tanaan soo aragnay rasuulka ilaahayna inuu isticmaalay ammaanayna uu idaamna yahay bal haddana wax kasta oo dee ruuxan cuni uu waxaan laba cuni karo oo waa tii xataa laxmigan aan soo sheegnay walow dee isagu curfi ahaan aan idaam loo aqoon haddana in xadiidkuba magacaabay idaam inuu yahay xadiidku daciif ahaado ayaa dee timirtiina oo wax ruuxii aan wax kalaba hayne kinista iyo taa ma iskuba helay isagii idaam u noqonayso rasuulka ilaah intuu isu dhigay waanuu iskuba cunayay ayuu yidhi tan baa tan kale idaamkeeda oo timirtani idaam waxay u noqon kasriga ama qidcadan ee khubsiga ah ee engegnaydba taas bay u noqonaysaa buu yihi waa kale waanu cunay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xdثna cبdاللh بن cبدالرحمن qال xdثna سعيد بن سليمان عن عباd بن العوام عن حمyد عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يعجبه rasuulka ilaahi waxaa cajab gelin jiray asuflu sufliga oo sariidkii aynu soo marnaya rasuulku waa jeclaa taasi waa siduu ibnulasiir imaamkan la yidhaaho ee kitaabkan gariibka xadiidka sharxe ee dee nihaayo la yidhaahana ee aada u qayimka waana kitaab dee koley ruuxa haysta ama adeegsanaya sharax kooban oo axaadiisa si guud ay u wada leedahay haysta oo kitaab gaaro kuma koobna waxyaala dhaafay way jirayaanoo ruuxii laakiin haddana koley gariibka intiisii badnayd axaadiista si guud uguma sugnayd ruuxu sharaxiisii oo kooban buu haystaa waa sharax koobanoo xadiidtu ay leedahayba isagu tuu doorto sifliga sariid buu kuma fasiraa bal taas waa qowlo waxaan leenahay waa noo horraysiiyey meeshaanu inooguma oolo si aan kaaba u ogaano oo haddaan taa nidhaahno dee waa tii aynu xalay casharkii hore kuma soo marray inuu cuntada kale rasuulkii ilaahay kaba fadilay oo caisho markuu fadligeedii sheegayey inuu yidhiba dee fadligeeda ay dumarka kale ka mudan tahay wuxuu la mid yahay sidaa sariidku cuntooyinka kaleba ugaba mudan yahay rasuulkii ilaahayna manaaficdii aan xalayna wax ka soo taabanay taa daraaddeed ay leedahay ayaabu u jeclaa oo ay u cajab gelinaysay taasba arin kale waa kan tafsiir kalean aragnay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi waa cabdullaahi bni cabdiraxmaan waa sheekhii tirmidi yacni wuxuu u jeedaa anaso sufligan uu ula jeedaa ma baqiya wixii hadhay min adacaami ee cuntaa ee dee asfal alqidriyo intaa ku hadhay oo tanna waa tafsiir labaad oo sifligu ujeedadu ballimaka cuntadii dheri iyo diskii haddii wax lagu kariyo intan sare mahay waa inteeda hoose xaggeeda hoose kuba hadhaysa oo dee dabkiina uga dhow xagga mudsiga iyo bislaantana uga badan intan sare oo dee aad bay dee marka la eego xaggii markii adigu bislaansha ay cuntadu ay bislaamaysay uga sii bal markaa dee waxa weeyaan uga sii mudan ugana sii dhowdahay cuntada inteedii kale intaas baa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa jeclaa sababtuna markaasa ah haddaan idhaahno waa mudsigan siyaadada ah iyadoo ta kale kasii jilicsan oo xaggii hadligii iyo ruuxa bal matalan taasna uga sahlan uga fudud oo bal matalan ayuu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh jaanibkaasi ajar gelinaya dee waa badan dee rasuulka ilaahay tawaaduciisiyo waxyaalaha dadka qaarkood ay dee bal maalan ay iskaba diidaan dee aanay dooranba oo intaa dee gunta hoose kuba hadhayo waxyaalaha caynkaasa naa rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalam waa tawaaduciisiyo salawaatullahi wasalaamu calaa daa macnaha kuma fasirno kollay dee arrinta jirtaana waa jaanibka sheegayno ah waa qadriga xaggiisii hoose disda xaggeedii hoose waxaa intaa ku suganna inta kale waabuu kasii jilicsan yahay uu kasii marka la eega lunjiga iyo bislaanshaha uu bislaanayu uga sii badan yahay wixii dee aad u bislaadayna xagga hadmiga iyo bal matalan calooshiina culays weyn iyo waxaa kuma keenayso waxa u sahlanaanaysa caloosha siday hagaan u bislayn leed wixii iyadna ama ay lahayd oo si fiican ruuxii cuntadaasi iyadoona wax barar iyo wax dhibaata aanay ugaba timaadeen taas bay uga dhowdaho oh, rasuulka ilahi taa waa jeclaa bal dee tafsiirkaa kaloo horreysiiyena waa taa aan soo sheegay baabu maa jaa fi sifati wuduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam cinda dacaami adakani baabu bayaani maa kii baabkii cadayntii weeye jaa-a ku soo arooray fii sifati wuduui rasuulilaahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahay weysaysigiisa bal sifadii iyo ay lahayd cinda dacaami cuntada agteeda dacaamkuna kullu maa yudcam waxalla wixii la cunoo dhan baa dacaam la ydhate sharaabba kullu maa yushrab la ydhaho wax kastoo la cababa bal markaa sharaab loo yidhaaho marka maxay tahay horta wuduu dee horean waxaa filayaa usoo yar kala saarna wuduu iyo wuduu wuduu iyo wuduu imaka halkan bal waanay waa wowdu way damisan tahay oo waa tawadu iyo weysaysigii cuntada agteedana axaadiis baa inoo soo socota axaadiista laba ayaa ku wada iman doona laba macna ku iman doona oo markaa wuduucani wuxuu u kala baxayaa ama loo kala qaadayaaba wuduucii sharciga ahaa oo weysadii sharciga aydaan garanayno acdaada macruufka lagaba weysaysanayay markaa salaad la tukanayo iyo wudu luqawiyahoo ah labada gacmood oo la maydho uunoo dee isnadiifin iyo qaslu kafayn bal taas baa labadaas midna waa mid luqawi ah midna waa kii sharciga ahaa haddaba daabkii waxaan leenahay labadaba sifadoodii way inoogu imanaysaayo mid weeyaane weysada sharciga ah waxaa xadiidku inoogu imanaya marka ruuxu uu weysays mee cunto uu cunayo inaanay waajibna ahayn sunnana ahayn oo dee salaad marka loo kacayo iyo dee meelo kalea weysadu ay ahayd wax loo jideeye ama ruuxa loo sunnaynayey ama lagu waajibinaye ee cuntaan cunaya daraaddeed iyadoo in loo weysaysto taasi waajibna maaha sunnada maaho bal taasi markaas sifadii ka sharcigii waxay noqon waajibna maaha sunnada maaha halkana waxdee mashruuciya ma jirto cunto daraaddeed loo weysaysta amaa ka kale luqawiga ah oo iyadu waxa weeye ah in la farxasho qabla dacaam ha noqoto iyo bacda dacaamba way noo imanaysaaye taa iyada sifadiisu maxay noqon ama xagga haddaan eegno ee waa sunanimadiisa uu sunno yahay ama shareecadeenu iyadoo dee nadaafada iyo dee taasba wax ay laba timay ku ilaalinaysa ay tahay dee taasi wax sunno ah dee waajib maaha bal sunno ay tahay oo bal matalan labadii macno ee xadiidkii imika inoo shamlin lahaa ama laftiga mee wuduu inoo shamlin lahaa oo sharcigii iyo luqawigiiba intaba akhbaar inoogu iman labadaba axaadiis baa inoogu kala iman markaa deeta waxay noqon haddii kii sharcigaa lagu fasirana dee waxay noqonaysaa in la caddeeyo inaanu madluub ahayn cinda acaam laa wujuuban walaa sunna haddii luqawgii loo jeedana waxay noqonaysaa in la cadeeyo qabla acaam iyo bacda acaamba wax mashruuca inuu yahay taas bay noqonaysaa waanata axaadiia waxaan taa u yeelay axaadiia inoo imanaysa labadiiba inoo wada shamlinaysa inoo wada shamlinaysa in haddii markaa wudu la idlaaqo wuxuu ahaan la wuduca sharciga ah xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana ismaaciil bnu ibrahim can ayuba can ibni abi muraykata can ibni cabaasin ana rasuula llahi sal llahu alayh wasalam bal xadiidkan waa xadiida saxiixa tirmidi jaamiciisana uu ku wariyay abi daauud iyana ay laba wadaagsadeen waanan arki doonaa lafsigiisa ee waxa weeye ama istaadkiisu waa saxiix bade ayma kala duwanaadsan tirmidi oo kale waa xasanu saxiix buu kaba cabiraay sanadka kolay ismaaciil ibnu ibraahimku waa imaam aada u mashhuura aana waxaa loogu yaqaanaa ismaaciil ibnu culayo hooyadii ah taas dee magaciisuna waa ismaaciil ibnu ibraahim ayubna waa imaam isna ayub sakhtiyaani la yidhaahdo in hore u soo maree dee ibnu abi mulayka caawa jira arrin qariib oo ka dhacday baatuuri halkanoo ibnu abi mulayka ayuu yidhi waa zuhayr ibnu cabdilaahi waxaa dhici karta nin jaahiliya inuu yahay zuhayr ibnu cabdilaahi ba aanu dee taas ahayn saxaabi ba ahayn ninkani waa nin taabiciy mashhuur ahoo faqihina ahaa muxadisna ahaa siqana ah taabiciintii dhaxan dhacaanay ilaa soddon saxaabina soo gaadho magaciisa waxaa la ydhaha cabdullaahi ibni cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni abi mulayka marka abi mulaykahani mar dambuu imanaya isaga cabdullaahi baa la ydhaa aabihii cubaydullaahi baa la ydhaa awowgii cabdullaahi baa la ydhaa cabdullaahigaasba isaga ah ina abi mulayka abi mulaykahaasbaa magacan uu sheegaya baajuuri halka dhacayo zuhayr ibnu cabdillaahi baa la ydhaa cabdillaahiguna waa ninkii macruufkaa deeqsiga ahaa deeqsiyadii carbeed ee tirsadeed kaba mid ahaa islaamnimo ma soo gaadhin waa ku soo dhawaaday oo abubakar iyo reerkoodii abubakrin sidiiq oo cabdullahi ibnu judcaan baa la odhanayay taasba oo nin aada u deeqsi ahaa reer maka marka la eego taas oo laba weydiiye xataa rasuulka ilaahay waxyaalaha uu samaynayo khayrka ahaa iyo deeqdaa badnaydee dee uu markaa dad badan dharginayay ma anfacaysaayo dee maalina mu odhan rabbi kfirli khabii'atii yowmadiin muu odhan baa rasuulku yidhi waayo dee waa acmaal maaha fil dhacday may ahaynba walow dee camalkaa u ahaa dee dadkii ajwaadii carbeede la yaqaano sida xaatimudaa iyo iyo bal ninkaas baa zuhayr ba cabdilaahigaas dambe ayaa cabdillahi bnu judcaan waa adigu waxaan leenahay waa nin qoyskaa reer abubakar iyo jilibkoodii waa reer taybka oo mida ah, waana nin taabiciya ah. magaciisana kaas baa la yidhaa in badanna wuxuu u yimaadaa asaaniida kuba yimaada ibnu abi mulayka waana meel dambe abu mulayka asi saa sheegayo wuxuu yidhi can ibni cabbaasin ana rasuul llahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay kharaja wuu soo baxay min alkhalaa'i janiif buu ka soo baxay kale asalka hore waa meesha bannaan ayaa asalkeeda hore yahay dee imankana waa meeshan xaajada loogu talagalay in lagu guto sababtuna waqtiyadii hore dee meelaha bannaan inay kaniifyada samaysan bay ula qasi jireen uun oo dee xaajadana lagu gudan jiray meel aan dee il dadkdadkii aanay kuba arkayn oo dadka ishoodii aad kaba fogaanayso ama aad kaba qarsoomayso haddaba rasuulka ilaahay baa ka soo baxay halkaas bacdaa xaajuudaysiibuu gutay rasuulka ilaahay faquriba ilayhi acaamu cuntaa loo loo soo dhoweeyey oo loo keenay faqaaluu waxay yidhaaheen dadkii baa ku yidhi alaa naatiika miyaanaan kuula imanahayn ma kuula nimaadnaa biwaduu'in waxaad dee ku weysaysato eeg waduu imanka halkan wawdu way fadxisan tahay markii hore wuduu waxaan idhi waa ficilka naftiisa weysaysiga la weysaysanayo ayaa wuduu laydhaa laakiin waduu haddii laydhaa waa biyaha lagu weysaysanayo waxaa lagu talagalay in lagu weysaysto ayaa waduu lagu magacaabay imanka biyo miyaanaan ku keenayn aad aad ku weysaysato weye iyo aad ku weysaysata makuu keenaa san bay rasuulka ilaahay ku leeyihi kalena horantaa waan u soo sheegno maha labada uun fuduur iyo fuduur iyo saxuur iyo suxuur iyo waa isla wada baabkaasun marka facuul lagaba dhigee xarafka hore la fadxiyo waa waxa lagu suxuuran ama lagu afuri marka dee suxuur iyo fuduur la yidhahna waa ficilka naftiisii isticmaalkan uu ruuxu isticmaalayo suxuuranaya ama uu afurayo ayay noqon fuduur iyo waxa weyaan eh, markaa suxuur tanna waa taasoo kale wuduu waa weysaysiga waduuna waa waxa lagu weysaysanayo makuu keenaa waxaad ku weysaysato qaala rasuulkii ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inamaa umirtu anigoo waxaa lay faray eedaad xasri weliba weeye oo dee waxaa aniga lay faray uun bilwuduui weysaysi idaa qumtu ila salaati markaan salaada u kacoto niwewdiwaeg way damisan tahay waa inaan weysaysto waxaa lay faray markaan salaada u kaco yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuukum aayadaas buu rasuulka ilaahi sheegaya oo marka aan salaad u kacayo ayaa lay faray inaan weysaysto laakiin markaan cunto cunayo san oo kale iyo markaa ina weysaysta layma amrin oo amar halkaasi ma jiro taas baa rasuulka ilah yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee weysaysiga ee meelo kaluu leeya weysaysigu oo dee markaa salaad laba tukan iyo taa loo kacaya ama cunto daraaddeed iyo cunto la keenay ruuxuu dee in iska daa inay dee sunada soo sheegnay wax mashruuca maaha qaala inamaa umirtu bilwudu idaa qumtu ila salaat marka imaka halkan eega xadiidkanora maxaa inooguma yimi waa wuduuii sharciga ahaa weeye markaa dee ma jiro weeye wuduu sharcigo la weysaysanayo qabla acaam walaa bacda acaam ma jiro haddaanu marad kala lahayn salaadaad tukantid waxyaala aanu lahayn ruuxu ama dee ruux eh, hadiyo goor caadadiisu ay ahayd inuu markuu dee ay weysadu kaba jartaba weysaysto hadday taa ahayd taasna waa baab kale dee ujeedadiisii uu ku soconaya ama caadadiisu ay ahayd waana shay fiican oo dee ruuxu hadduu weysaysanayo oo markaa kastoo uu bal matalan xadad kaba yimaadaba u weysaysto waabasi dee koley xadiiskii bilaaliya ay kuga yimaadeen rasuulka ilaahay markuu yidhi waxaan maqlay jaanqaadkaagaan jannada hortayda kaba maqlay maxaad samaysaa dee wuxuu yihi markastoo xadadki kaba yimaadaba waan weysaystaa markastoon weysaystaan laba ragcadood baan tukadaa markaa weysaysada bal xadiis baa kuga yimi sidankiisa maqaala hakuma sugnaado abi daauud iyo kuma sugan man tawadaca calaa duhrin kutiba lahu cashar xasanaat xataa isagoo isa qaba hadduu dhiwaysaysto alwuduuc cala alwuduuci nuurun calaa nuur iyada kaasi wax sugan ma jira maayo bal haddaba taasi wudu laakiin imaka cuntadii wax la weysaystay marka waxaan leenahay haddii dee arrimo kale ay jirto waa sax laakiin cunto daraaddeed looma weysaysanayo xadaثna سacيid بن cabdالرحمن المqsumiي qala xadaثna سfyaan بن cuyaynةa can cmr بn dinaari can سacيid بn الxuwayrisi camr بn dinaar iyo saciid bal labadaba taabiciintii bay kaga mid yihin bal aad bay isugu dhow yihiin be hooyo dee uu soo gaadhay ibn cabaas can ibni cabaasin qaala kharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay ee meeshii xaajada lagu gudanayay ayuu ka soo baxay waata xadiiskii hore uun min alkhalaa'iban ee tana alqaa'id de alqaa'id waa tan shaygii khaarijka insaanka kaba soo baxa ma saxarada qaa'id la ydhaha laakiin asalka hore halkana waa ka loo jeedee qaa'idku wuxuu ahaa almakaanu lmudma'inu min alardi meesha gudanaya dhulka kaba mida ayuu ahaa imakana waa maxalkii xaajada lagu gudanayay ayuu kaba yimi weeyaanoo had iyo goorna waxyaalahan si lafdiga waxyaalahan afka loogaba dhowro ayay cibaaraadkan dee ah carabi ayuba isticmaaleen asalka hore qaarku waa meesha godan ee dhulka kaa mida ah. ee marka qaalibadna ruux hadduu xaajada u baahdo waa meelihii markaa lala doodan jirayba weeye laakiin markii damba maxay noqotay lilmujawara waxa weyaan in wixii khaarijka ahaa lagu magacaabay ismigii markaas meeshu ay lahayd lagula magacaabay oo waxa weyaan waa iyadoo ama xalkiibaa lagaba cabiray de ama waxa weyaan iyadoo loo jeedo dee xaaligunbay markii damba noqota majaaz mursal ba iska noqotay ama mujaawarada daraadeed fawtiya bidacaamin cuntaa loo keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi alaa tatawado waa xadiidkii hore u riwaayadee labaad uu leeyahay ina kii hore u wata aynu kula soo marre aakii min alkhalaa min alqaa'id waa xadiidkii une faqaala usalli hamsadii istifaamkaan qadaraynaa waana istifaam inkaariya usalli a usalli miyaan tukanayaayo fa atawada'a marka aan weysaysto tawada'na waan iska nasbinaynaa waayo dee sabab ahaan baan fa'daan salamiye kaba dhigaynaa usalli a usalli miyaan tukanayo ma dee salaad baan ujeedaayo dee marka haddeen tukanayo faatawada aan weysaysta qaaba ama aan weysaysto markaas manaa ma tukanayo weyo iminka salaadu ma jeedo markaa kolada aan salaad ujeedno cuntada aan cunayo daraaddeed uma weysaysanayo bal labadan xadiid waxay ama xadiidkan labadiisa riwaayo waxay ku tacaruqsaneen waa wuduucii sharciga markaa maxaan ogaanay inaanu isaga marka la eega cinda acaam sunno ahayn ama mashruucba aanu ahayn dee cunto daraaddeed in la weysaysto ruuxu qaradkale aanu weysays dhegeysanay xadaana yaxya bnu muusa qaala xadaana cabdulaahi bnu numayrin qaala xadaana qays bnu rabiici xada hore inuusoo ogaano imaka matigii noomuu gaari weli sanadkii xataa muu dhammayn intii aanu sanadkiiba dhammayn buu doonay sanad labaad inuu ku wareego marka waa la taxwiilow sanad baan ka guuraynaa sanad kaley meel dhexda iskaga imanaya ayuunbuu u wareegay sheekhu qal xadaana qutaybatu qaala xadaana cabdulkariim aljurjaaniyu jurjaan kole ama meel macruufaydo culimo badan ka yimaadeenoo bilaadaas kuba taalay dee martan bilaadii faris bal maalan ama bilaadii khurasaan baan ujeeda waxaan cabdulkariim bin maxamed baana la odhanaya waa nin qaadino ahaa koley atbaacu taabiciintiina kaba mid ahaa qaadino ahaa bal can qays ibni rabiici marka labadii sanad maxay isugu yimaadeen qays ibnu rabiic waanay istiman yihiinun kii horena laba udhaxeeyey tirmidi qays ibnu rabiic kana labu baaba uga dhaxeeya can abi haashimin can zaadana can salmaana qaala anahu qaal bal intaynaan gaadhin matniga aynaan gaadhin xadiidka sanadkiisa abu haashimkan ku sugan abu haashim arumaani baa la yidhaa zaadaadkana waa nin taabiciintii waaweyneyd kaba mid oo abu cumar alkindi aduu kolay kunyadiisa iyo nisbadiisu ay tahay oo isagiyo nin kaleo abu yaxya alqataaq la yidhah baa waxa zaadaan la yidhaahna kutubta lixda inooguma sugan meesha waxaa jira ninkan sanadku xadiidka isugu yimi xadiidkani duruqda uu leeyahay oo dhami waxay ku soo ururaysa arkaysaa ninkan qays ibnu rabiic laydhaaho waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mida ama dabaqadii imaam maalikiya nin saasa weeye waa nin markii hore uu khaasatan dhallinyarada ahaa ama da-yaraa iska fiicnaayoo xifdigiis iyo axaadiistiisu ay iskaba toosnaayeen laakiin markii weynaaday isbedel baa ku yimi laakiin arrin kaloo dhib kalena way kuba kama nin uu dhalay ayaa dhib weyne ay kagaba timay oo axaadiista aan kuwiisii ahayn uu lagu yaqaanay uu warinayay ayuu kutubtiisa dhexgelin jiray meelaha ka badbanaan iyo sheekhina ma kala saarahaynba wixii mardabuu weynaaday bay ahayd markaasaa uu sii kuba wariyo akhdaab badan iyo aqlaad badan oo culimmada ay u daciifiyeen ay dhacday ka aimada qaarkood sida shucba iyo rag lahoo ammaanay ama sufyaan thawri oo tawsiiqiye waa xaaladiisii hore uun ee marka la eego majmuucu axwaali iyadoo ayma kala badan duwan ay daciifiyaan kolay waxyaalaha saa yimi markan dambe weynaado xafsigiisii aanu sidii horeba ahayd iyo inankiisaasoo qof badan axaadiiiisii iyo waxyaala kuba keenay waxa uu dhex gelinayeyba xadiidkuna isaga ayuunbaaba imanka uu isuguba imanayaayo markaa kole xadiidku inoo soo socdaa xadiid daciifa ayuu noqonayaaba tirmidi xadiidkan markuu warinayay ee uu dhammeeyey matnigiisa wuxuu ka cabiraa laa nacrifu waa jaamica halkan muu odhan eh, laakiin jaamica laa nacrifu hada alxadiisa ilaa min xadiisi qays bn rabiic xadiidkan dariiqa qays ibnu rabiic mooye meel kaloon ka garanaynaa ma jirto wa qays ibnu rabiic yudacafu fi lxadiid waa cibaaradiisa qays ibnu rabiicna xagga xadiidka waa la daciifiya kole dacfiga kuma yimina waa taan soo sheegay bal markaa xadiidka umuurahaasa inooguma sugan maxaa markaa ma qaala salmaan baa odhanaya qara'tu fi tawraati tawraad baa waxaan aqriyo tawraad dee dhexdeeda ama dee kutubteeda ay kaba koobnayd wax kaba mida iyo meel kaba mida aan ku arkay oon kaba aqriyey kollayna salmaan waan ognahay inuu kutubtaa hore cilmi weyn uba lahaa walow asarkiisa hore dee markaa majuus uu ahaa markii dambe nasaaro uu noqday rag badan oo raggii nasaaro ruubaantoodii ahana uu soo shaqeeyo uu soo khidmeeyey kuwa hagaagsanaa oo toosnaa iyo kuwa dee aan matalan fiicnaynba oo marhkood dee ilaa uu dhintay laba joogaya laakiin ugu dambeeye uu tilmaamay bilaada carabeed uu tilmaamay ee nebi waqtigiisi inuu dhowaaday oo xataa madiine iyo halkuu soo hijroonaiyo sifadeedii wada siiyey sina uu kuma soo gaadho qisadiisa hore inuuba soo maray in kitaabkaa yaqaano laakiin dee injiil iyo haba yaqaana ama kutubta hore kolay injiili towraad bay wada nasain nasaarana kutubta towraad ama cahd alqadiim waxay odhanayeen waxaa fila labada qoloba way wada qabaanuun oo cahd aljadiid hadday nimankaa yahuudi diidayeen kutub kala duwan oo markii laysu wadageeyey alcahd alqadiim ku wada magacaabayeen waa waxay wada qabeen oo labada qoloba kaba wada dhaxayso labadooduba ay si u wada dee markaa xurmaynayeen ama ay wax uga wada qaadanayeen bal aduu towraad baan aqriyay buu lehay ina barakata acaami maxaa ka abaa qariyay acaamka barakadiisu alwudu wudu imika waa luqawigii kani waaba faraxalashada bacdahu dabadi ahaatoo marka la cuno dabadeed in la faraxasho taas baabay barakadiisu ujeedadu barakadii dee cuntadani ay lahayd oo ah ruuxii inuu kuba intifaaco madaarkeed iyo dhibkeedii kaba nabadgalo ayaa waxaaba dee meelaha waxyaalahay kaba dhalanaysa kaba mida iyadoo marka la cuno aahaarteedii iyo duhnigii iyo wixii raa'ic bal markaasna iska nadiifiyo fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan uga sheegay arrinkaas wa akhbartu waan ku warramay oo waxaan ugu warramay rasuulka ilaahay bimaa qara'tu fi tawraati tawraad wixii de aan kuba arkay en soo aqriyan kaba aqriyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam xadiidkan wasta aan soo sheegnay waa xadiidkan daciifka barakatu dacaami cuntada barakadeedu alwudu'u qablahu waalwudu'u bacdahu kani waa kii luqawigahaa waa taa nidhina dee kolley waa baab tadliifeed dee haddii aan xadiiskan noo sugnayna khaasatan dabadii oo kale ina axaadiista inooba sugan oo taa timi baa jirta dee kolayna uu cunaya cuntadii oo waxa dhici karta gacantiisa wax kastay soo taabatee in la faraxasho koley waa wax guud ahaan aynu dee an kama qaadanayno shawaaidii kale guud ee dee shareecada bal maalan iyo waxyaaliha ay laba timi haddaba cuntada barakadeedu waa maxaabay tahay alwuduu qablahu waa weysaysi macnaa ma faraxalasho la lasiibya gacmahan lagu cunayo la maydho iyo walwuduu'u bacdahu dabadii oo iyadana saade uu isagu soo naqliyey turadu kaba soo naqliyey dabadiina la farxasho taas bay tahay marka waxa adigu aan nahay aan nidhi uun horta barakada cuntadu waxa ay tahayba waa waxyaalahan cuntadii kaba dhalanaya ka imanaya intifaacan cuntadii lagu intifaacayo iyo wax mudaradeed iyo dhibkeedii oo laga badbaadayo dee koleyna inuu ruuxu gacmihiisii iyagoo nadiifla uu kuba cuno marka dambena uu iska nadiifiyo wixii ama kuba hadhi kari lahaa ee isaga iyo dadka julasadiisa iyo cidigii waxyaalahaasba ay dhibsan iman lahaayeen ama dhib kaleba ay ugaba iman lahaayeen markaa uu seexdo hadduu dufan iyo waxaa leeyahay hawaab iyo xasharaad waxaa intay soo uriyaan ugaba iman lahaa koley waa waxa si guud ee shareecadeennu ay nooga farayso bal xadiid baana koley jira haddaan axaadiida miduu sooba qaado rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yidhiba xadiid abida khaasatan lafdiga tirmidi in baan kuba sugnayne man baate wa fii yadihi qamarun lam yaqsilhu falaa yaluumanna ila ilaa nafta ruuxa barya isagoo gacantisa qabar waa waxaan ama dufad kaleh oo kale iyo urlasa hilib iyo wax laba mida taas baa qabar lagu magacaaba iyadoo gacantiisa qabar uu kuba sugan yahay oonu maydhin oonu kaba maydhin waxay naftiisa gaadha ama asiiba isaguna isku canaanta cid kale yaanu kuba canaanana jeedada markaa maxay keenaysaaba bal ama dee haddii wixii aanu iska nadiifin kuba seexdo oo kale mid weeyaanoo dee xasharaadkiiyo waxyaalahaas waxa sooba urinayay baa dhici karta inay darar ugaba soo gaadho oo taasoo kale ugaba soo gaadho darar ugaba yimaado bal xadiidkana waa xadiid marka la eega macaa ziyaadadan abi dawud soo naqnaya sanadkeedu saxiixo calaa shardi muslim uu yahay waana wax keenaya inuu ruuxu waxyaalaha dee duhuniyaadkiiyo wixii lamida dee hadduu wax engegan sajfookiyo waxaan waxba ka habaran uu cuno dee waxba taasiinay waxa la yidhaahaa imika ma jirto iska nadiifiya laakiin wixii ay waxyaale kuma hadhayeen inuu iskaba nadiifiye qasrigii dabadeed keenayaba weeye dee iyadoo ah inay taasi jidaysan tahay bal ruuxii laleeyahy ruuxii waxaase ay yimaadaan dee isagawax eh, koyi uga yimaadaan isagaa taqsiirkaa iyo gaboodfurkaa la yimi isagaa isu geystay cid kale yaan kuma canaano bal marka waxaan leenahay nadaafada guud ee haddii gacmihiisa ay wax leeyihiinoo ruuxu sii faraxashiya hadduu marka dambe wixii inuu iska nadiifiya koley waa wax dee si guud aan meelo kale ugaba qaadanayno xadiidkana maqaal ku sugan waataan aragnayba baabu maa jaa fii qowli rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam wuxuu u baabaysan yahay wixii kuba yimi rasuulka ilaahay qowlkiisii qabla acaami cuntada horteeda wixii uu odhanayay wa bacda alfaraaqi minhu aniga waa cibaarada ii taalla haddii dee bacda maa yafruqu minhu markiina u taalana dee waa isla macnoone waa ismi iyo ficilune iyo marka uu dhammeeyo ee uu ka faaruqo cuntadii iyadana wuxuu odhanayay oo macnaa halkan haddii aynu soo aragnay bal cuntadii iyo waxyaalo rasuulka ilaahiy waxyaalihii dee iyagu ay u cuni jiraniyo umuuro imakana aan soo aragnay xagga in bal faraxalashadiiyo wixii kuba tacalluqsana aan soo aragnay halkan waxa weeye waa wixii uu ruuxu odhanayay ee sunnaa inoo ahaa marka uu cuntada cunayo intaanu bilaabin iyo marka uu dhammaysto wixii uu odhanaya rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh xaggiisa inuu gaba xadaana qutaybatu qaala xadaana bn laycata can yaziid bni abi xabiibin can raashid bni jandarin ilyaaficiyi can xabiib bni awsin can abi ayuub alnsaariyi qaala anahu qaal xadiidka ibn lahiica kollay hore ayaynu uga soo yar hadalay marar waa midkan lahaa mar inaan kuba noqdona waa rabaaba laakiin dee horta waayo imika waqti dambe oo casharkiyaba weeye yaziid bin abi xabiibna waa nin sidaaru taabiciin kaba mida ah oo caalimna ahaa reer masarna ahaa sida ibnulahiicaba reer masar uu ahaa raashid ibnu jandal ilyaafici iyo xabiib ibnu aws labadoodan waa laba ninoo kitaabkan tirmidi ee shamaailkaa ah mooye meel kaloo kutubta lixda ay nooguma sugan yihiin taasi iyadoo aanu jirinba bal maalan waxaana ay tahay uun iyagu xabiib ibn awsna raashid kaminbaa kaba warinaya raashidna yaziid ibn abi xabiibunbaa kaba warinaya wala xaq maxamed raashid ibn jandab uu kaba cabiro kitaabkiisa taqriib inuu siqa yahay oo taas uu kaba cabiro <coughs> laakiin waxaan leedahay waa kitaabkeenan ruwaadda u gaarka ah ayay labadooduba kaba mid yihiin wuxuu abu ayub alansaari kunaa waxaan ahayn cinda nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi agtiisa ayaan ahay yowman maalin faqaraba wuxuu soo dhaweeyo dadkii loo keenay dacaaman cunto falam araman arag dacaaman cunto kaana ahaa acdama mid uga weyn barakatan oo uga badan xagga barakada awala ma akalnaa markii aanu cunnay dee ama ugu horayn dee waa cunitaanka iyaga bilowgiisii weeye awala maa akalnaa ay awala aklina maada waa basariyadii waa awala aklina marka laeega xagga cunitinkii aanu cunaynay bilowgiisiiyo intiisii hore wax ka barako badan oo ujeedada iyadoona cuntadii badnayn annagii la arkaa inaan kaba badannahay ayaan si fiican hayaaba dee cuntadii ay noo deeqday oo ay nooguba filaato taasoo markii hore adugu barako badan ayaan dareemaynay wuxuu nooran nooga dhammaanayn aanu cunayno iyadoo bal markaa malaa marka laeega baahay ahayn hadla cunto kooban ay ahayd maan arag bule walaa aqala mid uga yar barakata fii akhiriha xagga marka leega aakhirkiisa mid ka baraka daran oo ka baraka yar taasna anigu aragba qulnaa waxaanu idhi yaa rasuulallah kayfa adaa say arrintani kuma dhacday markii hore iyo markan dambe su markiiba waxa weeye umalaha markiiba ugaba dhammaaday oo aanay wixii markii hore ay dareemayeen barakadii in loo barakaynayo loo ziyaadiyo wii ayuubaa meesha kaba baxay oo de wixii waxay noqotay mar markiiba kaba dhammaaday say tani kuma dhacday qaala wuxuu idhi inaa dakarnaa inagu waanu xusnay isma allaahi tacaala magaca ilaahay waa bismi oo dee waa qaybtaasa lagu kaaftoomaya dee koley araxmaan araxiimna sayidna iyo qoloyidhaanta qasbaali iyo way dee siiba mudantay haddii laguma soo diray dee balbalaa laftigii waalidka samilahadisay noo dambaysay intaasi waa dee maqsuudkii iyo sunnihii waa wax ku xasilaye inaa dakarna sma allahi tacaala magacii ilaahay baan ku xusnay oo bismi baan nidhi xiina akalnaa markaan cunayno inagu bilownay uma qacada waxaa nagu soo biiray oo dhexda kaga soo darsamay oo soo fadhiistay mad akala ku cunay walam yusami illaahi tacaala ilaahay aan magacaabino faakala macahu shaydaanu kaas baa shaydaan la cuno saas baa baraka aantan keentay bal iyada xadiidka maxaa inoogu sugan cuntadii marka la bilaabayo wixii la cabayana waa la mide in magaca ilaahay la xuso bismi illaahi kolley bismi illaahina dee arrinta inooguba sugan ee weyn ee keenaysa shaydaankii dadkan marka banaysanaya cuntada ee la cunaya bal dee kaba dhammaynayay haddii aanay ismiga ilaahay xusin ayay ka hor joogsanaysaayo shaydaankii awood uma laha umana suurtogelayso ruuxaa bismillaah yidhaah ma ciddii wax wada cunaysa bismillaahi tidhi inuu cuntadaa la wadaagsado ee markaa waxa wey cuntadina yidhaah baa u barakaynaya oo way u barakoobaysaa taas iyada waa midoo xadiidka waatay inooguba sugan waana bilowgeena wuxuu ihi maa jaa fii qowli rasuulilahi sal llahu alay slam qabla acam xadiidkanoo qabla dacaamkeena arrin baa meesha jirta oo xadiidkan dee culimmadu waxay yidhaahaa maama dee ay soo naqay dee culimmada qowlkoodaba ama ah, dee barhkooda midba bisinkan cuntada lagu xusayo bismi illaahi la odhanaya waa sunne laakiin sunnahaasi waa sunno kifaaye ka cabira macnuu waxa weeye dadkii cuntada wada cunayay hadday jamac yihiin ay cuntadii wadaagsanayaan mid ka mida ah hadduu yidhaaha bismi illaahi khalaas sunnii waa xasilay shaydaankiina cuntadani waa laga ilaaliyeyo cuntadani way ka ilaashanta ama shaydaankii way ka xafidan tahayba maqsuudkii waa ku xasilaya waa sunno kifaaye ayay idhahaan kaba cabiraan taas macnuhu markaa waxa wey intii kale hadday aamuso bismillah idhaah maqsuudkii waa xasilaya sunni waa xasilaya shaydaankina cuntadeedu ma soo dhowaanayo xadiidkana waxaa inoogu sugan dee qowlkii culimmadu ahaa iyadoo rasuulkii ilaahay waa la yimi waana ka sheegay inuu bismillaahi ay yidhaaheen oo ismi yeelaya xuseen ama deama dhammaantood ba hama wada xuseeno kolley way wada ilaalinayeen haaliban laakiin mar dambe markii uu ruux soo fadhiistay ee cuntadii iyagoo fadhiyo uu la wadaagsaday in shaydaanka haddana kasoo qayb galay oo dootaas uu kaba dhameeyey marka waxay noqonaysaa uun markan la leeyahay sunno kifaaye weeye waa dadkii mar wada bilaabay oo dadkii mar wada bilaabay haddii kuwo ka midi bismillaahi ay yidhaahaan dee sax weeyaanoo cuntadaas shaydaankii way ka fidsanaan wixii lagaba doonayay ee waa layna faray oo bal xadiidku dambeeye ahaa su inaya rasuulka ilahay ku yidhi sab illaah e eh. dee waabaa layna faray aimada qaarkood asta subkiga weyn iyo wuxuu kuma tagaa inay waajibba tahay e eh. waxaweyaan amarkan isagoo eegaye bal markaa maqsuudkii waa xasilaya laakiin hadday dhacdo dadkii saas ahaa ee markii hore wada bilaabay iyagoo dee bisinkoodii waa dhammaaday oo waqtigii horu ahaaye dhexda ruuxuu yimaaduu cuntadii uun kala soo qayb galo xadiidku wuxuu inoo faa'idaynaya bisinkii hore inaanu kuma filayn bisinkii hore waa inuu isagana bismillaah yidhaaho oo haddii aanu isagii bismillaahi odhan shaydaankii qaradkiisii waa gaadhaya uu ku banaysanaya cuntada oo bal markaa maaha un ximaayada ama xifdiga bisinkaa ka dhalanaya ilaa inta qoladaas ay ka dareerayso sida dee kolay halkan qolooyinkii sharxay sida haytamiyo ay kuba sharxeen xadiidkutu inoo keenayo xadiidka dambaba waxa weeye xataa kii dhexda ka soo dhacay haddii dhexda ka soo galay cuntadii markaa hore kuwa hore kaba dambeeyey koladii bisimkii hore waqtigiisii uu tegey kana in looga baahanya inuu bismillah yidhaa haddaanu odhanna istixlaalkii shaydaanku cuntada banaysanayay inay mahayso waana sida xadiidku inoo faa'iidayn qaylinayaba xadaana yaxya bnu muusa qaale xadaana abu daawuud waa dayaalisi qaale xadaana hishaam nin dastawa iyo horaan ninkan uga soo hadalay anbadeewalo aan idhi kolay waan ku soo laabi doonaa insha allah laakiin caawamaha can budayrin alcuqayriyi budayr ibnu maysara ayaa la yidhahaa waa nin taabiciintii kaba mida banukaasoo musadeec markaa cabdullaahi ibnu cubayd iyo umu kulsuum iyo ay taabiciintii u noqonayaan haddaanay taasi ina cuqba noqon can cabdillaahi bni cubayd ibni cumeyrin can ummi kulsuumin can caaisha caaishata qaalat qaala rasuul llahi sala allahu cala wasalam halkan waxaa daahira bal inay tahay umu kulsuum abibakrin asidiiq iyadu markaa saxaabiyad ma aha abubakar xataa muu arag umu inantiisaa muu arag marka uurkay kuba jirtay haweenayi adigu waxa weyaan ansaar ahayd baa dhashay oo markaa xabli baa jiray bal arrin baa jirta oo dee muwadaca maalikiyo inooguma sugan oo aimaduna kutubtooda ay noo soo naqliyaan kolay masalo ku tacalluqsan wasiyada oo kale ama cadiyadii haddaanu ruuxu la wareegin oo kale inay wasiyo isu bedelayso bal markaa masalada ugama jeedee waxaa soo yimid dardaarankai abubakar isagoo malaa caaisho markii hore timir uu lahaa ma dee wixii laga gooyo adigu in uu magacaabay in wasi adigu wasqiyo tirsanaa inuu ku yidhi wasqiyadaa qaado uu siiyey ayaa weli iyadoo aan qaadan ayaa abubakar dee uu ku yimi xanuunkii uu kuba dhiman doono markii uu dardaarmay ayuu ku yidhi de markii haddaad hore u qaadato haddaad hore u qaadato waxaagiibay ahaan layd cima kaste dee waaba tan xaaladanay noqotay maad qaadan weli waxay noqotay dee waxay wasiyadiiba isu rogaysa de iyadna waa waaridkiisii hoy dhexlaysay oo laa wasiyata liwaaris baa meeshii iman dee dadkana akula leh e laakiin hadalkiisa waxa ku soo horeey waad nogoo jeedee huwa akhawaaka wa ukhtaaka dee cid kale maa cidda kula lihiye waa labadan inay walaalaad labadan hablood ee a walaalaad markaasa warta moobaayo kuma sugan markaasay tidhi waan gartay labada ninaan walaalaa nahay oo markaa waxa noolaa waxa weeye waa muxamed oo aad u yaraa oo dee xajatulwadaac dhashay iyo cabdiraxmaan ama cabdullaahigii dikriga hijrada ku lahaa maalintii hijradana aad habeenkii godkaiyo uga dhex shaqaynayo warka uga keenayay intii abubakar khilaafadiisiibuu dhintay isagu markaa ma noolayn abubakar dhaawaca daaif ku gaadhay buu kuba dhintay markaasay tilaabadii gartee habluhu waa anii asbowne tagalaxa xaggay jirtaa markaasaa waxaa soo noqdayo de waa nooc karaamay noqon oo de iyadu taasi waxa weeyaan baab karaamay noqon bal hadduu inoo sugnaado waana saa kutubta inooguma sugane markaasaa waxaa hadalkiisa duu badni binti khaarijata waa haweenayda ina khaarija caloosheeda ta ku jirto uraha jaariyatan waxaan u malaynayaa inan inay tahay adugu muu jasmin inan inay tahan u malaynaya dee umukubtuun baanay noqotay dabadiye oo wuxuu leeya de markaa taasuma kula qaybsanayata bal markaa waa mukursuum haweenay kala jirto sawmu kusurbita cuqbata min abi mucayd waana haweenaydiiba ay kuma soo degtay shanigeeda markaaayada ah, jaakum lmuminaatu muhaajiraati famtaxinuhuna ay soo degtay eh, markii ugu horeeya cahdigaas dee xagga dumarka uu kaba buray iyadoo muhaajira ay timay dadkoodna ay doonayaan inay celiyaan ninkii dee cuqbat min abi mucayd oo dhibka badnaana uu dhalay ba iyadu waa saxaabiyadoo dee waana suurtagal inay noqoteen bal waxaan kuma fasirayna oo mukurtuum ay caaisho walaalahay waana taabiciyadu caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi idaa kala axadukum axadkiin hadduu cuno cunto oo fa uu iloobo an yadkura allaha tacaala ilaahay inuu xuso calaa acami cuntadiiso bismi uu yidhaaho marka hore uu iloobo ismiga ilahay inuu lama yimaado markii hore u iloobe waa bashar falyaqul ha yidhaaho bismi illaahi walahu waakhirahu ta ha yidhaaho hore tegay imika dib u soo bal shaydaankii waa matagaya wixii cunayna wuu matagayaa oo shaydaankii ayay dhib ku noqonaysaao wuxuu intii hore ula sii wadaagsan ula sii cunayna uu soo matagayaa ee ha yidhaaho bismillahi walwaqri xadiiskuna waa hadduu iloobay dee ninkii camdi ugama tegay wala barhkood ay halkan yidhaahaan dee qoloyinkaa dee hadalkooda iskaba badan ama dee bacda shuraaxa oo kale in maye camdiguna waa la oo darabkii shaydaan waa imanaya ma xadiisku waa dee ruuxii looba kani isagii waxaa dhici karta inay dee ujeedada camdiga ugaba tegeyba isagii laguma ciqaabona taasi waxba tarin eh, idaa kana axadukum fanasiya yadkuru allah tacala calaa dacam falyaqul bismi illahi awala waakhira xadiidku bal markaa muxuu yahay oo xadiidka inoogu sugan oo xadiidkan imaka halkan waana xadiidka sanadkiisu saxiix yahay ruuxu hadduu iloobo inay dee maxaa inoo jidaysan bisankii ha odhanin waan iloobay la kaalay awal akhirahuna maaha bilow iyo dhammaadkiina de waa abtaani wixii ka horreeye o dhan bilow iyo dhammaadkiiyadhaa wixii udhexeeyey tii buu markaa wada gaadhaysaa shaydaankii waa la dee sunnihii uu iloobayna ruux la yimi bilowgiisii unbuu laba noqonaya xadaana cabdullahi bnu sabax ilhaashimiyi lbasriyu qaala xadaana cabdullah cala can mxamd can hishaam bni curwata can abihi abi curwat bni zubayr can cumar bni abi salamata anahu dakhala cumar bni abi salama waa rabiibu rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam umu salama dhashay wuxuu yidhi dakhala calaa anahu cumar dakhala wuxuu u soo galay calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wa cindahu dacaam dee waana rabiibkiisii rasuulkaa soo koriyo hooyadii buu qabaa marka rasuulka ilaahay agtiisana contaa kuma sugnayd faqaala wuxuu ihi udnu yaa bunaya inankaygi yaraayow soo dhowow ayuu yidhi fasami illaaha tacaala ilaahay magacow bismi illaahi dheh weli waa bilowgii cuntada wixii la odhanayaan ku jirnaa axaadiista dhammaadkuna way noo soo socotaa bismi illaahi dheh ee bismillaahi fawaa-ideedana umuuraheedna wataan soo maray amarkaantanna culimmadu inta badan nadbi bay kuwa xambaaraan barhkood beeyow kaba dhiga dee intaa kaba xoog badnaysiyaana waa jiraan iyagoo le asalka amarka dee wujuubu faa'ideynaya wa kul cun biyamiinika midigtaada ku cun bidixdaada ha ku cunin dhahayne midigtaada kuba cun ee waxaana xadiidkii saxiixa rasuulka ilaahi midixiisa ku cunaya wili midigtaada ku cun oo yidhi makar ayo uu habaaray taasna way jirtaayoo keenaysaba ee inaan bidixdii ruux aan macduur ahayn inuu bidix ku cunaa wax bannaan aanay ahaynba bal rasuulka ilaahina wuxuu sheegay shaydaanku inuu bidixiisa ku cunayo saxiixa muslim buu xadiidkiisna kuba sugan yahay shaydaanka inaynan isu ekaysinna waa wax laynoo diiday wa kulcun mimaa yaliika waxa adiga kugu soo xigana halka adiga ku soo xigta ka cun khaasatan dad haddaad la cunayso ama dhowina waxaan soo sheegnay xadiidkii dulbada oo kale rasuulka ilah inuu meelo ka soo qaadqaadanayay inay culimmadu yidhaahaan walow xadiidka daciifina waa ku yimid intay cuntadu asnaaf kala duwan ay tahay oo ruux waxaa ka hor yaalla iyo dee noocyo kaloo kala duwani meelihii kale ay yaallaan inaan baa sistaansi kuma sugnayn oo xadiidkana ay taa kuwa xambaareen bal adigu adabkii waxa weeye ruuxii wax cunayay waa istiga ilaahay inuu laba yimaado bilowgii midigtiisa uu ku cuno wixii kusoo xigayna uu kaba cuno ee kolay nahyina waa yimi cuntada halkan xeedhada iyo cuntada saxniga iyo inta dusheeda hareeraha laga cuno ee laakiin dusha in laga cuno la gaadhayo taasna iyadana nahyi baa kuba yimid xadaana maxmud ibn haylan qaal xadaana abu axmed azubayriy qaal xadaana sufyaan athawriy can abi haashimin can ismaaciil bni riyaaxin can riyaax bni cabidata can abi saciidin alkhudriy rabax baa labadaba i dhacday laakiin waa riyaax ismaaciil ibnu riyaax iyo aabihii weeye ninkan riyaaxan kalena aniga can abihii ma taale waa dhici kartaa ina idinka idiin taalo aabihii weeye aabihii waa nin siqa ah laakiin ismaaciil kollay heerkaas isagu ma gaadhsiisna aabihii joogo ma gaadhsiisna waxa weyaan can abi saciid bin khudriy qaal kaana rasuul lahi sal lahu ala wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa oo riyax haduu iqa yahay inankiisa waa nin majhuula koley jahaalada xadiidkana dee sanadkiisa ta ku sugan weeye kaana rasuul lahi sal lahu ala wasalam rasuulka ilahi wuxuu idaa faraqa min dacaami cuntadiisa marka uu kaba faarugo ee uu cuntada dhammaysto dee intii uu ka cunayay uu markaas waxa weyaan qaatuu kaba cuno qaala wuxuu odhanayay alxamdu lilahi aladii acamana wasaqana wajcalna muslimiin macnaa waa rasuulka ilaahay bacda acaam ama bacda maa yafruqu min acaam wuxuu odhanaya kani kaba mid yahay alxamdu xamdulilah ilaah wuu sugnaaday alladii ilaah camalana quudiyey wasaqaanana waraabiye wajacalna muslimiin macnaa nicmadii dee dunawiga ahayd ee wax la cuniyo wax la caba ahayd buu rasuulka ilaah ugu xamdiyey mana iloobin oo dadka badankoodu dee nicmadan adduunyubaaba xamdigooda ay xusuusnaayeen nicmadan weyne ilaahay nagu nicmeeyey inu islaam nagaba dhigay ummadii nebi maxamed nagaba dhigay diintii ina fahamsiiyey waa nicmo aan dee waxa weyaan aan wax loo dhigaama jirin waana nicmada weynoo tii diineedoo iyaduna xamdi badan mudatay laakiin inta badan waxaa dhici karta ruux inuu ka daafi noqdo rasuulkaaga waa istiraaxiyeyoo muxuu yidhi nicmadii adduunyada waa ugu xamdiyey oo wuxuu hi ilaahbaa mahadle adcamanaa wasaqaana welibana muxuu yidhi wajacalnaa muslimiin waa ujeeddadu ilaaha muslimiin naga dhigay nicmadaa weyn looguma nicmeeyeyna isagaa taasna mahad buu ku leeyahayo tani waa waxyaalihii ugu xamdiyey tani kama mid tahay waa dee ajalla nicamna taa hore tanaa kama weynin wajacalnaa muslimiin waa qayb iyadana xamdigii nicmadaasa weeyo dee ruuxna inuu taa kuba baraarugo xusuusnaado sa waxyaalo kaleoo dee nacabta adduunyeen lama koobi karayn ilahay ugu xamdiyayo nicamta diineed ee ilaahay ugu nicmeeyey taasna inuu had iyo goor ugu xamdiyo xamdigeeda badiyo taas baaba ah dee mid kastana lain shakartum laaziidanakuna labadaba way wada taallaan xdثna محمد بن بشار قال xdثna يحيى بن سعيد قال xdثna ثور بن يزيد قال xdثna خالد بن معdان معdان عن أبي أمامة قال wuxuu yihi khالد بن معdان waa nin adugu kolay caabidna ahaa iqada ahaa walow in badan axaadiis n markaa saxaaba aanu soo gaadhin iyo xadiiooda wiilsaaliyada badhna waa soo gaadhe qaale wuxuu hi khaalid abu umaama yidhi albahili kaana rasuul lahi sal llahu wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa ruficat marka la kor yeelo almaaidatu maaidada maaidadu dee kolay waxaaba nidhi qiwaanka habeenkii dhaweyd aan soo maro rasuulka ilaahay khiwaan wax kuma cunin miiskii oo kale ama wixii dhulka ka sarreeyey marka aanay cunta saarnayn khiwaan ma idhaha haddii cuntada la duldhigana maa la yidhaha laakiin maanta maqsuud maaho rasuulka ilaahay waataan soo marray inaanu kuma cunin dee waa wixii cunto loo duldhigayo sufradii aynu soo maray macnuna waa cuntadiisii marka uu dhammaysto weelkiibaa markaa uu faraha kaba qaado weeye ama la kor yeelo cuntadii uu cunayay yaquulu wuxuu odhanayay alxamdu lilaahi xamdan kaiira طيبا مباarكا فيه غayr مودعin وlaa مستغنى canه رbnا waa iyaduna xadيiث isaguna صaحيixo kii hore dee waa ta aan lahayn maqaal baa kuba sugan rasuulkii ilaahay bay kaba mid tahay waxyaalihii ilaahay dee siiqooyinkii uu rabbi uguba xamdiyey dee kuwaa rasuulka ilaahay uu yidhi ee ma'kuurka ah ayaa kuwa kalena dee kaba mudan oo iyagu way dee ka waawe dee markaa way ka mudan yihin marka laga macaanida kulansanayaan iyo taase alxamdu xamdu lilahi ilaah buu sugnaaday oo dee waxaan ku xamdiyayaa axmaduhu xamdan xamdi kaiiran badan oo dayiban fiican oo mubaaraka fii la barakeeyey oo hayra muwadacin ku laga tago mid aan ahayn xaal uu yahay oo ee xamdigaasi mid laga tago oo laga tegayo maahay waa mid had iyo goorra daa'imi ee si joogtaa aanu laba dhimanayno macnaa waa xamdigii baan kaba dhigay hayra muwadacin haddii muwadacin la yidhaaho oo ismin faacil laga dhigana kolley macno waa mid oo ku ka tegaya xamdigaa daynaya xalaamun ahayd oo xamdiga hadiyo goorba waan daa'imayaa ilahi baan ku xamdeeya walaa mustaqnan canhu mid laga kaaftoomana aanu ahaynoo ee inagiiba u baahan xamdigan ilaahay kuma xamdiyayno nicamtiisii waatan laxdo kastaba dee nicamtaa cusub inooguba nicmaynaya aynaan koobi karahaynba ee waxaanay tahay nicmada ama shukriga nicmadii ilaahay uuna siiyey loogu shukriya loogu xamdiyaa qayd waxay u tahiya dabar tii joogtay bay u noqonaysaa mid aan dee tii kalena maamul mid aan markaa jirinna way soo jiidaysaaba oo waa ziyaadadii lain shakartum diidanakum wixii aad markaa haysatayna way kuu dabraysaa ay kuu haynaysaabe mid laga maarmayana aanu ahayn rabbanaa kolley bal saas baan xarakaynaynaa noqonaa yaa rabbanaa rabbiga now xamdigaasaan kuga xamdinayna haddii ama amdaxu markaa rabbana oo aan dee taas kuba nasbino bal rabbuna haddii ay barhkoodna way ku dabdiyaan halkan culimmadu intaba way soo qaadaanoo macnaa huwa rabbuna ama anta rabbuna ilaahu rabbiga yaa tahay xdثna abu bkr بن mحamed بن abاnin qal xadثna wakiic can hishaam الdstawائي can budayl بni maysarata markii dhaweyd budayl alcuqayliy baaban haynay waa kan markii magaciisna wataan markii horeba soo sheegay budayl ibn maysara imanka halkan noo dhameeyey can cabdالlahi bni cubayd bni cumar um kulsumin can caaishata qaalat anaha qaalat waa sanadaynu marka dhaweyd soo aragnay dee waxa weeyaan malaa-inta yare ugu horeysana hishaam dastawaayi waa jire labada hore unbaaba isbedelay qaalat waxaa tiri kaana nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay wuxua yaakulu mid cuna addacaama cunto ayuu cunayey rasuulkii ilaahay cuntada waxaan idha addacaam kullu maa yudcam baa dacaam laydhaha fii sittatin min asxaabi waa lix ama dee fii jumlati sittati min asxaabi lix asxaabtiisa ka mida isagoo ku dhex sugan ama ka mid ah oo maama maca filan macnaa macaba kaba dhigo aad bay u sahlantay kaana nabiyu sala allahu calay wasalam yaakulu dacaama fii sittatin maca sittatin waa lix nacood oo min asxaabihi asxaabtiisa kaba mid ah ayuu cunto ay wada cunayeen fa jaa carabiyun dee iyagu bisigii way la yimaadeen markii hore cuntadu way ku filayd way u barakaysnayd fa jaa carabiyun nin reermiyo unbaa mar dambe yimiyo iyagoo weli dul fadhiyo cunayo fa akalahu biluqmatayn laba gooru baabu qaatay wixii laba luqmo ayuu kaba dhigay wixii lixda nin ay dul fadhiyeen ama macaas rasuulka ilaahi hadduu ku todoba ahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi low sammaa hadduu bismi illaahi yidhaaho lakafaakum waa idinku filaan laha kollina xadiidkii hore ayaa wixii aan halkii kuwa sugnayn oo ah tasmiyada ruuxan dambe mar dambe yimi tasmiyadaa hore isaga dee xifdi uma aha oo shaydaankii waa la socdaa waana la cunaya cuntadii aan nidhi xadiidkana way nooguba sugan tahay hadduu low sammaa hadduu yidhaaho bismi yidhaaho lakafaakum waa idinku filaan waana xadiid bal maalan dee xadiid sanadkiisu saxiix yahay xadaanaa haddaadoon waa maxamuud ibnu kaylaana waa laba nin baa imaka wada socda waa laba sheekh oo waliba raggii shantahay uu badsaday axaadiisooda kaa mida qaala waxay labadoodu wada yidhaaheen xadaana abu usamata waxamed ibnu same can zakariya bni abi zaa'idata can saciid ibni abi burdata can anas ibni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam waa xadiis saxiixa muslim nooguma sugan raggana waa raggii saxiixa muxuu rasuulka ilah yidhi ina allaha ilaahay la yardaa waa raalli noqonayaa can ilcabdi adoonkii ayuu raalli ka noqonayaa ama raha ama dumar muxuu kaga raali noqonayaa an yaakula inuu cuno alklata mar wax la cuno eeg hamsadu way fadxisan tahay alaklatana waa saaqado oo kale casho oo kale quraac oo kale waa aduu mar wax la cuno waa intaa mar la cunee akla lagu magacaaba masaru maro markuu yihi haddii marka hamsada aan damino oo aan idhaahno an yaakula luklata ukladu waa wax mar afka la geliyo ukla waa luqma ayuunbay lamid tahay fucla oo e, laakiin akla haddii la yidhaaho de waa facla waa masaru maro waa ujeedadu mar wax la cuno oo markaa qadadii aklay noqon casha cunadii aklay noqon adugu fadhigaa wixii aad ku cuntay marka aad wada cuntay ayaa akla noqonaysa haddaba waa akla uu iska daa wax ka weyn baeg waa akla uu cunay oo fa yaxmadahu calayha uu ilaahay ugu xamdiyo waa isagoo wax cunay rabbigii u nicmeeyey taa intuu garto idhaa alxamdu lilah ama alfaadaha inu soo marnay mid ka mida idhaaha adigu ilaahay ugu xamdiya taas baa ilaahay kaga raalli noqonaya waridwaanu min allahi akbar aw yashraba ama uu cabaa sharbata tanna waa taasoo kale sharba waa mar wixii la cabayey yaxmadahu uu markaa xamdiyo oo ala hadihi sharba ama ala hadihi akla uu ilaahay ugu xamdiyo taas baa ilaahay kaga raali noqonaya ee markaa intaa yare ee kooban waa camal yar oo aad u fudud oo weliba wix ilaahay kugu nicmeeyey caqalkii iyo dee muqaabilkiiba ah ayaa ilaahay rudhihiisa weyn aad kuwa mudanaysaa wax markaa la ruuxu dee iloobo ama uu ka qaafil noqdo ma aha ee dee in loo xusuusnaado had iyo goor la badsadana weeye wallah subxana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك